بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي waxaynu ku guda jirnay tawaabicdii kitaabkii sharxu qadri nada waballisada cashirkeenu wuxuu ku saabsan yahay tawaabicda ka u dambeeya oo ah bedelka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala walbedelu bedelkii weey wa huwa bedelku taabicun mid raaca weeye limaa qablahu waxa ka horeeya ayuu raacaa taabicaasoo maqsuudun loola jeedo bilxukmi ay bixukmi lmatbuuci ka u raacayo xukunkiisa ayaa loola jeedaaba isaga laftiisa loola jeeda xukunka bilaa waasidatin wax u dhexeeyaana tii ayna jirin isaga iyo matbuuca u raacayo wax waasidiya aynay udhexaynin wa huwa bedelkii sitatun lix weeyi bedelkii waa lix weeyaan badalu kullin bedelka bedelu kulliga la ydhaahdo weeyi waa badelu kulli wadalika tusaale naxw mafaazan xadaaiqa iyo wix lamid a ah weeyaan ina lilmutaqiina mutaqiintii waxaa u ay ku liibaanaan xadaa'iqa baa u sugnaaday iyo beero geedale ayaa u sugnaaday marka xadaa'iqdu mafaazda lafteeda weeyaan waa bedelu kulli min alkuli wa bacdin wa bedelu bacdin bedelu bacdi weeyi wadalika tusaalihii naxw man ruux ayuu ugu sugnaaday istataaca awooda wlilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila waa bedelulbacdi wey oo annaas oo jinsiga laga bedelaya washtimaalin wa bedelu ishtimaalin bedelu ishtimaal weey isaga iyagana waxaa ka dhexaysa mulaabaso ama irtibaad isku xidhnaasho weliba bikayri juziya wa kuliya juziyana maaha haddii juziye noqoto wuxuu kaa noqon bedelbacdi kuliyana maaha haddii kuliye kaa noqotona dee wuxuu noqon bedelu kulli buu noqon naxw qitaalin fiihi yasaluunaka can shahri alxaraami qitaalin fiihi yasaluunaka waxay ku weydiinayaan can ishahri bay ku weydiinayaan bisha alxaraami ee xurmada leh qitaalin dagaal bay ku weydiinayaan dagaalkaasoo fiihi bisha dhexdeeda ahaaday marka ijtimaal weeyaan wa idraabin wa badelu idraabin bedelu idraab weey bedelka jeebsiga wa haladin wa bedelu haladin bedelka bedelo haladka la idhaahdo wey wanisyaanina iyo wabedelu nisyaanin bedelka bedelu nisyaanka iyo ilowga la dhaahdo weeyaan wadalika tusaalihii naxu tasadaqtu waxaan sadaqadaystay bidirhamin dirham baan sadaqadaystay dinaarin dinaar baan sadaqadaystay saddexdan baalkan ay ku jiraan bedelulidraab iyo bedelulhalad iyo bedelunisyan saddexdaba waxa tusaale u ah tusaalaha keliya sheekhaa sharixi eeg tasadaqtu waxaan sadaqadaystay bidirhamin dirham baan sadaqadaystay dinaarin maya dinaar baan sadaqadaystay bixasabi qasdilawali wathani ka hore qasadkiisa fiiradeeda xaalada uu ku sugnaaday tusaaluhu wathani iyo ka labaad qasadkiisa fiiradeeda xaalada uu ku sugnaaday labadaba waad u qastiyeysa labadaba haddii aad u qastidid muxuu noqonayaa bedelo idraab markaa noqonaya ka horena waad u qastidey ka dambana waad u qastidey kii hore markaa tiri waad ka jeedsanaysaa ka dambena ad ujeedsanaysaa bedelo idraab baa la dhaha labadabana waad u qastidey aw ithani aw bixasabi qasti thani ka labaad qasadkiisa qasadkiisa fiiradeeda ayuu ku sugnaaday iyo wa sabqilisaani carabka oo u dheereeyey lilawali deka hore qasadka kaad ujeeddaa imika waa maxay waa ka dambe ee ah dinaar kaad ujeeddaa inaad dinaar sadaqadaysato inad tirahdid baad doonaysid laakiin maxaa dhacay sabqulisaan baa dhaco carabkiibaa kaa degdegay oo ku degdegay dirham kaana maxaa la dhahdaa bedelu halad haguu ka dhacay carabkunbuu ka dhacay de awil awali w bixasabi qasdil awali ka hore qasadkiisa fiiradiisa ayuu ku sugnaaday iyo wa tabayuni lkhaai gefkii oo cadaaday ka hore waad u qasdide had u qasdidide arintaasi bay hayd arrintaasi bay hayd ka dhacay kaasina fi ljinaan fi ljanaan dhe fi ljanaan ka dhacay qalbiga ayuu ka dhacay wa tabayun lkhaai qalbigu ka dhacay markaa labadan halkaa tusaalahaasi ku wada jiraan tusaalahaasi ayay saddexdaasina ku wada jiraan markaa bedelkii xukunkiisa intaasu ku ururaya bedelku wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale isaga kuu sheegay waa taabic way ka siman yihin laakin waa maqsuudun bixukmi isagu xukunka isagaa loola jeedaaba xukunka matbuuca isaga laftiisaaba loola jeedaaba wax waasido udhaxaysaana ma jirto taabic markaynu nidhi waa jinsi isaga sharxi doone maqsuudun bilxukmi markaynu nidhina waxaa ku baxaya nactigii iyo tawkiidkii iyo cadfu bayaankii saddexduba waa mukamilaat ama mutamimaat weeyaan iyagu ee maqsuud bilxukmi maaha iyagu de bilaa wasilatin markaynu nidhina cadfu nasaqi baa ku baxaya oo jaa zaydun wa camrun markaa tirahdid dee camrun maqsuud wey waa loo jeedaa laakin waa sidaa udhaaysa lakin waa sidaa udhaaysa sintama lix weeyaan culimada qaarkood baa mid kale ku siyaadiyo toddoba ka dhigay bedelka loo yaqaano bedelu kullin min bacdin bay ku siyaadiyeen bedelu kullin min bacdi ayay ku siyaadiyeen ila waxaa taqaanaa bedelu bacdin min kullin sooma bedelu kullin min bacdin bedelu kullin min badi kulli baad bedeleysaa maxaanad ka bedeleysaa bacdi bacdigaa mubdelu minhuya bedelkiina waa maxay waa kulliga kaasay culimada qaarkood ku dareen markaa muxuu noqonaya toddobu noqonaya raxim allahu acduman dafaluha bisajdatana alxata alaxaati halkaasi ku tusaale raxim allaahu ilaahay ha u naxariisto acduman lafo lafahaasoo dafaluuha ay aaseen bisajdataana ay ku aaseen alxata alxaati ilaahay ha u naxariiso dee alxa waa maxay waa kulli lafuhuna waa bacdi markaa maxaa mubdelmunigi waa bacdi bedelkiina waa kulli kaas culimada qaarkood ku daraan sharax albaabu baabka baabka alkhamisu ee shanaya min abwaabi tawaabic tawaabicda abwaabteeda xaalada uu kamid yahay albedelu bedelkii weeyaan huwa bedelku fi luqati xagga luqada alciwadu ciwad weeyaan qaala allahu tacala ilaahay sarreeye wuxuu yidhi casaa rabbunaa rabbigayo wuxuu xaqiiqa ku yahay an yubdilanaa inuu noo bedelo khayran mid ka wanaagsan minhaa jannada iyo beerta mid ka wanaagsan ayaan ka rajaynana casaad waa afcaashii tarjiga weeyaano dee rabbunaa ismig waxay u haysataa ismigeedii weeyaan khabarkeegana waxa weeyaan an yubdilanaasaa laga dhalaalinaya maaalshahidkuna an yubadilanaa ay an yucawidanaa luq ahaan weya kolka inuu ilahay noogu bedelo wey wa fi listilaahi xagga eray cilmiyeedkana taabicun raaca weeyi taabicaasoo maqsuudun loola jeedo bilxukmi ay bixukmi matbuuci kaw raacayo xukunkiisa ayaa loola jeedaa bilaa waasitatin taabica iyo matbuuca wax udhexeeyaana ma jiro fa qawlii bu yihi ibnu hishaam qowlkaygaaan idhi taabicun idhi jinsun jinsi weeyi jinsiga oo yashmalu shamlinaya jamiica tawaabici tawaabicdii oo dhan baa soo gudagelaya taabic hadeed maqashidba intiibay ku wada jiraan ile waa jinsi ya waxyaalaha manaadiqada lagu barta waa jinsi wey wa qawli oo dhahdaydaan idhi maqsuudun bilxukmi aan idhi mid xukunka loola qastiyay yaan idhina mukriju qowlkaasi wuxuu saaraya linacti nactiga ayuu saaraya watawkiidi tawkiidka ayuu saaraya wa cadfi lbayaani ayuu saaraya fainahaa ay faina halaaata saddexdani mukamilatun mid dhammaystiraysa weeyi limatbuuci matbuuca ayuunbay dhamaystiraysaa iyado eeg matbuuca la raacayo ayuunbay saddexdani dhammaystirayaan matbuuca almaqsuudi loola qastiyayo bilxukmi xukunka loola qastiyayo intan xukunka yaa loola qastiyaya matbuuca hore laakiin taabica loolama qastiyayo laakiin wuxuu kaga duwan yahay bedelku taabica laftiisa loola qastiyaya mahay xukunka loola qastiyaya alaa laa anahaa dhe laa anahaa halaaadani hiya iyadu almaqsuudatu bilxukmi ta xukunka loola jeeda maaha ee matbuuca loola jeeda wa bilaa waasitati wa qawli odhaahdaydan idhi bilaa waasitatin aan idhi mukhrijun qowlkaasi wuxuu saaraya licadfi nasaqi buu saaraya wadalika tusaalihii ka jaa zaydun zayd baa yimid wa camrun camarna waa yimiday fainahu cadfu nasaqu wain kaana haba ahaado cadfu nasaq maqsuudan mid loola jeedo bilxukmi xukunka mid loola jeeda haba ahaadee walaakinahu cadfu nasaq haabitun wuxuu ku sugnaaday biwaasitati xarfi lcadfi xarfu cadafka waasitadiisa ayuu kusugnaaday xarfu cadaf udhexeeyade tacriifkii wiii muxtiraazaadkii eh, iyo iyo jinsiga intiba uu kuu sharaxay sheekhu aqsaamu lbedeli wa aqsaamuhay wa aqsaamu lbedeli bedelka qaybiisu sitatu lix weeyi axaduhaa midkood bedelu kullin min kullin waa bedelka loo yaqaano bedelu kulli min kulli wa huwa bedelu kulli min kulli cibaaratun ay mucabaratun waa ka waramid camaa bedel laga waramo athaani ka oo fiihi bedelka ku sugani caynulawali ka hore laftiisa uu ya ka hore ee mubdelu minhuga iyo taabica oo bedelkiihi waaba isku midba shay keliya ku wada dhacaya waa bedl kuli min kuli daabitkiisu waa inta waa maxay cibaaraة cama thani fiihi cayn اwli ya nafs اwl ka hore iyo ka dambe waa isku mid mubdel minigu iyo bedelku waaba isku mid ba wax udhexeeya ma jiro shay keliya ku wada dhacaya wadalika tusaali ka qawlika waa odhahdaada iyo wixii lamida bian takuna daatu thani cayn alawali waa inay daatada ka labaad ay tahay ka hore laftiisa un waa intaa wey macnuhu wa huwa bedelkaasi cibaaratun ay mucabaratun waa ka waramid camaa bedel laga waramo ama laga cabiro bedelka oo athani ah ka labaad oo fihi bedelka ku sugan aynul awli hore daatadiis iyo laftiisa inuu yahay wax udhexeeyaaba ma jiro ka qawlika waa odhahdaad iyo wixii lamid aad ku qawshid jaaanii waxaa i soo gaadhay muxamedun ninka moxamed la yidhahda i soo gaadhay abu cabdillaahi baa soo gaadhay ya dee muxamedna waa magac abu cabdillaahina isagunbuu ku dhacay waa kunyadiisii abu cabdillahina kunya la dhahdaa muxamedna waa ismigii labadooduba waxay ku wada dhacayaan u daatadan meel kale kuma dhacayaan marka maxaa laodhanaya kaasi waa bedelu kuli le min kuli baa laodhanaya waayo eh, dhat thani hiya cayn lwal waa isku mid wey iyo wa qawlihi tacaala ilaahay sareeye qawlkiisa weeye allah uu yidhi mafaazan bay leeyihin dadka mutaqiinti ah, meelo lagu liibaano xadaa'iqa bay leeyihin ah, basaatin iyo beero geedale ayay leeyihin xadaa'iqdu markaa waa meelaha mafaasta lagu liibaanaya lafteeda weeyaan meelaha lagu liibaanaya mafaasta lafteeda weeyaan xadaa'iqdu saxiix walala ila waa janaat iyo beero weeyaan marka waa aynwl weyan aynwl weyan waa bedel kuli le min kuli wax raabidana looma baahno wainamaa lam aqul maan odhan buu yidhi sheekhu badellkuli min alkuli maan odhan xadaran liajli xadarin iska ilaalin darteed min madhabi man mid madhabkii aan iska ilaalinayo manka oo laa yujiizu aan banaynayn ay huwa manku idkhaalaha alalgelinteeda ala kulin kuli la geliyo ah, al kuli maan odhan badellkuli min alkuli maan odhan maxaan iska ilaalinaya culimada qaarkood baa yidhi ma banaano kulli in alla geliyaa ma banaano sababtu waa ah maxay waxyaalahay daafada laazimtay kamid tahay soo maata waxyaalahay daafada laazimta ayay kamid tahay markaa lama geliye bay yidhahdeen la gelin maayo bay yidhahdeen bedelo kulli min alkulli imise magac bu lahan jira saddex magac bedlul bedelu kulli min kulli waa la dhahaa maxaa kaloo la odhan jiray bedelul bedel lmutaabicna waa la odhan jiray bedelu almutaabicna waa la odhan jiray kii kale muxua ya nay isagun de magaciisii kale iya xasuusa msladaas mula bedl shay min ashay ajriga bedl shay min shay ba ku qornaa soo markaa saddexaad magaaba haddaad aragtaan saddexdaba isaga iskale oo bedelu shay min ashay ama bedel mutaabiq weli bedel mutaabiqa sii fiicanba iyo bedelu kulli min alkulli saddexdaaba magaaba isaga iskale weli may waqad istamala waxaa isticmaalay hu tacbiirkan abadlilkuli min alkuli azajaaju zajaaj baa isticmaalay fii jumalihi kitaabkiisa jumalku ku isticmaalay oo lagu arkay badlulkuli min alkuli wactadara waa cudur daartay wactadara waa cudur daartay ay huwa zajaaj canhu isticmaalka biannahu zajaaj tasaamaxa waa fudaydsaday fiihi isticmaalka muwaafaqatan liajli muwaafaqatan kuwaafiqi darteed ayuu u fudaydsaday linaas dadka kuwaafaqayo dadkii wuxuu iska arkay bedelulkuli min alkuli isna muxuu iska yidhi bedelulkuli min alkuli bu iska yidhi dadkunbu iska waafaqay marka dee muwaafaqadu ma shardi ba dadku ad ku waafaqda wixii daliil baa loo baahan yaha markaa bedelulkuli min alkuli alma gasho sida raajixa saxiix walala saa darteed baan anu odhan waayey bule ibn hishaam oo aan uga leexdoon u idhi bedelu kullin min kullin oonu odhan waayey bedelulkuli min alkuli zajaaji oo ku tegeyna uu cudur daarto wuxu ihi waa dadku maa iska wthani ka labaadna bedelu bacdin min kulin waa bacdi oo kuli laga bedelo waa bacdi oo kuli laga bedelo mubdelu minhugaa kuliya bedelkuna waa bacdi hadda la soco haddii kale muxuu noqonayaa bedelu kulin min bacdin bedelu kulin min bacdina waa maxay mubdelu minhugaa bacdiya bedelkiina muxuu noqonaya kuli waa kaynu ku tusaalaynay raxima allahu acduman dafanuuha bisajsatana dalxata alaxaati kaasuu noqonaya wadaabituhu daabitkiisuna waxa weeye an yakuna thani ka labaad inuu yahay ka labaad maad garanaysa waa bedelka de sooma juzan qayb oo min alawali ka hore ka mid a waaba qayb ka hore ka mid a waa juz iyo qayb ka hore ka mid a bimacnaa huwa aladi yakunu daatu thani bacdu min daati lawali ya ka labaad daatadiisu ka hore daatadiisa barh kamid a wey barh kamid a wey ka qawlika waa odhahraadiyo wixii lamid a tirahdid markaa waxaa loo bahan yahy isaga raabid baa loo bahan yahay raabidkaasi ama mid jooga ha noqdo ama ha noqdo mid muqadar ah farqi male akaltu waxaan cunay alrakiifa baan cunay canjeeradii uluahu saddex meelodow ya meel baan dhaadhiciy saddex meelood meel baan dhaadhiciy marka ulukani imika waa maxay waa bedelu bacdi min kulli alrakiif waa kulligii ma ulukna waa maay waa bacdi raabit buu wataa unoqonaya le mubdel minhu unoqonay uluahu damiirka ku jira wey laabudda min raabit iyo wa ka qawlihii tacaala ilaahay sarreeye qowlkiisa weeyi walilaahi ilaahay waxa u sugnaaday cala naasi dadka dushoodana waxa ugu sugnaaday xiju lbayti beytka xajitaankiisa ayaa ugu sugnaaday man ruux dushiibuu ugu sugnaaday ka bedel istataaca awooda huwa manku ilayhi xajka sabiilan wada ahaan u abooda oo minhum dadka kamid a wa ka halkaasuu noqonaya damiirkii u noqon lahaa saasaa loo soo qadaraya aayadda qolka muqadar weeyaan waay haddaba faman istaaaca faman istaaaca bedelun bedel weeyaan min annaasi annaasi baa laga bedelaya de annaasi oo jinsiya ayaa mantan laga bedelaya marka annaasi mubdel mn kulli ahayn ilaa aljinsiya ku jirte mantana mayna bacdi noqonin waa bedelo bacdi le min kulli raabidkiina waa kaa go-an haadaa madkuurkan aan sheegay oo ah inaynu bedel ka dhignaa huwa almashhuuru waa qowlka mashhuurka saddex eraabood baa ku banaane waqiila meye waxaa la yidhi huwa manku man istaaacuhu faacilun faacil weeyi bilxaji buu u yahay halkan kusoo marnay masterkaynu kusoo marnay ah, master markaynu qaybinan inu maqruuno al iyo mid eh, kab dharla iyo waa nigi eh, kalkii aynu maran ayaynu soo sheegnay Ah, wlilaahi cala naasi xiju lbeyti man istaaa waa masdarun mudaafun limafcuuli watumima lifaacilihi meelaynu odhan jirnay sosaamaaan jirin de waqiila me waxaa la yidhi huwa man istadaacuhu faacilun faacil weyaan bilxaji buu faacil u yahay ay walilaahi ilaahay waxa u sugnaaday cala naasi dadka waxa ugu sugnaaday an yaxuja inuu xajo mustaiicuhum googa mustaiici dadko dhan inuu ka ajo inuu ka xajo dadka ayaa ugu sugnaaday wa qaala lkisaaiyu bustayre wuxuu yidhi inahaa mantu shariyatun waaba shariyo shariyadaasoo mubtad un weliba mubtada waa shariy dee mubtadna ah mubtada noqonaysaale waljawaabu jawaabkiina maxduufoon wuu go-an yahay ay mankii istidaaca awooda istidaaca awooda dee falyaxuja ha xajo ka awoodo ee awood ilaahay u siiya ha xajo jawaab shardiga waa marka somaarti ila mantu waa man ruuxa istidaaca awoodo ay huwa manku dee falyaxuj ha xajiyode manmasa man yacmal suan de yujza b waa ubaanaysa hardig jawaabki ubahany walaa xaajata xaaja umay ahaanin buu yihi sheekhu walaa xaajata baahi kaainatun umay ahaanin lidacwa xadfi xadaf in lagu andacoodo oo la sheegto wax baahiya oo keenaysaa ma jirto maca imkaani tamaamil kalaami hadalka dhamaystirankeega suuragelkeyga tiyo loola qabo iyadoo hadalkii iska dhamaystiran yahay aynu wax keenkeeno go-an aynu u baahano suuragal maaha alaslu cadam idmar alslu cadam lxadfi meela odhan jiren weyan alaslu cadam idmar meelaha yidhahdan weyan alaslu cadam idmar waaya markaa saddexdaa qowl baa ku jira inaynu nidhahno waa badl bacd min alkuli o kaynu u soconaa iyo inaynu nidhahno maya waa faacil oo aynu kusoo marnay xaggii hore masterka iyo inaynu nidhaahno mayana mantani waaba shardiya shardiya hadday tahay ficlo shardigi waa joogay jawaab shardigii waa go-an qowlka labaad wuu radiyey sheekhu qowlka wuxuu yidhi jawaab sharti baa go-aantan ad ma maca imkaani tamaam kalaam looma baahdo oo alaslu le cadam idmar wlwejhu wejka buu yihi sheekhu wejka athani ee labaad wejka labaad maad garanaysi ya waa markuu faacilkayama wlwejhu wejka wejka athani ee labaad yaktadii wuxuu keensanaya anahu shan yo yajibu waxa waajiba anahu xajku yejibu waa ku waajib calaa jamiic naasi dadka dhammaantood anahu ah, shaniyadhe yejibu waxa waajiba calaa jamiic naasi dadka dhammaantood waxa ku waajiba ana mustaiicahum kooga karaya yaxuju inuu ka xajiyayo <laughs> wahadame kana baailun waa baail biitifaaqin midow eeg dadkii oo dhan xajkuu ku waajibay haye kaadaba awoodda ule ayay waajib ku tahay dadko dhan inuu ka xajiyo saasaa ka dhalanaysa ka isagu awooda ilahay awoodu siiye ayay waajib ku tahay dadko dhan inuu ka xajiyo taasma suuragal ma <laughs> ya may wey sooma macnaha batilka taana ka dhalanaya marka maxaa soo haray fayatacayan waxaa caynoobaya alqowl awli qowlka hore ee ah inaynu ka dhigno bedel bacdi min kuli raabitkin u goan yahay inu nidhano wainamaa lama qul maan odhan bu yihi sheekhu albacdi maan odhan bilalifi walaamina kumaan odhan limaa liajli maa shay darteed baanan u qadamtu aan soo horumariyey fii kulinan kusoo hormariyey oo ah inaan la arag la isticmaalin de saii halkaasuu guddaayay kaasna wathaalitduka saddexaadna bedelulijtimaali bedelka bedelulijtimaalka la yidhaahdo weeyi wa daabiduhu bedelulijtimaalka daabidkiisu an yakuuna waa inuu yahay bayna alawali ka hore iyo wathani ka labaad mulaabasatun irtibaad iyo isku xidhnaanshawa inuu ka dhexeeyo mulaabasadaasoo bikayri ljuziyati juziya aan ahayn haye wabikayri kuliyati ma guri idinka ma idin oo inaga ka fahmin waa laga fahmaya waa looga fahmaya kole haduu juziye diiday meesha ka maqnaanaysa juziye hadduu maxaa ku baxay bedelo bacdigii kuliyana maxaan usoo qadarana bedelo kulligii baa baxaya de markaa ka fahmaynaa saasay noqonaysa wathani ka labaadna waxaan ujeedaa an yakuna waa inuu yahay bayn alawali ka iyo wathani ka labaad mulaabasatun isku xidhnaanshaha ka dhexeeya isku xidhnaanshahaasoo bikayri ljuziyati juziye aan ahayn wa bikayri lkuliyati kuliyana aan ahayn ka qawlika waa odhahdaadiyo wixii lamid aad tidhaahdid acjabanii waxa iyaabgeliyey zaydun zayd baa iyaabgeliyey cilmuhu zayd cilmigiisa iyaabgeliyey hadda cilmigani waa bedelulishtimaal weey oo suu bedeluishtimaal u yahay ka hore ee azayd ka hore oo azayd ka hore oo azayd muxuu yahay zayd iminka waa mubdelu mubdelu minhu iyo ka dambe oo cilmiya oo bedel ah irtibaad baa ka dhexeeya horta juziya kama dhexayso juziya kama dhexayso kuliyana kama dhaxayso lakin maxaa ka dhexeeya irtibaad iyo calaaqa ka dhaxayso oo cilmigani waa ka zayd ku tabcay u bartay waktiga u geliyeyde muna usoo jeedin muna ku tabcinuna waktigiisiio dhan gelin de irtibaad baa ka dhexeeya isku xidhnaansho iyo wa qawlihi tacala ilahay qowlkiisa yasaluunaka nebi maxamedo waxay ku weydiinayaan can shaari bisha ku weydiinayaan bisha alxaraami ee xurmada qitaalin dagaal bay ku weydiinayaan dagaalkaasoo kaainin ahaaday fiihi ay fi shaari bisha dhexdeeda ahaaday hadda qitaalkan waa maxay dee irtibaadma ka dhexeeyo bisha dhexdeedu dhacaya wey bisha dhexdeeda ayuu dhacaya sooma oo maxaa koobaya waxa koobsanaya maanta ee uu dhex gelaya bedel shamlinaya mubdel minhu hore de minhu hore kan kale laftiisa waa lamid oo cilmiga yaa koobsanayay oo shamlinayay mubdel minhu hore mubdel minhu hore waaya waa ka halkaa hoose kaale ikhtilia waxaa laisku khilaafay fi lmushtamili wax shamlinaya wax gudagelayo fi bedel ijtimaal hal huwa awalu bakora awi tani maka labaadba awil caamilu macaamilka saas laisku khilkhilaaf buleey waay wanabahtu waxaan baraarujiyey bu i sheekhu bitamiili tusaalaynta bilaayaati aayaadkan ku tusaaleyey aayaadka athalaai ee saddexdaa hmm. wanabahtu waan baraarujiyey bitamiili tusaalaynta bilaayaati aan ku tusaaleyey aayadaha athalaai athalaati muxuu odhan way abshukuro muxuu odhan way athalaati khilaafki weyn sooma waayahay alae ilaa iyo tisca ka gaadhsiiso intama waay alaa hayr qiyaas bay ku socotay oo wuxuu noqonayaa yudakaru maca almuanai wa eh, eh, yuanau maca almudakeri hadda aayatun baa mufridkiyo dee muanaa ah. markaasaa darteed aad alaata tim odhan kartid iskale uba soo socdaaba de uba soo socdaaba sheekh hadduu kugu yar adig halkaa wood ka fahmi wanabatu waan baraarujiye bitamhiil tusaaleinta bilaayaati aan ku tusaalayo aayaadka athalaathiya saddexda calaa ana albedela baan caddeeyey bedelka walmubdela minhu iyo mubdelu minhugu yakuunaani inay ahaanayaan nakiratayni laba nakira inay ahaanayaan mubdelki iyo mubdelu minhugu labadaba nakiray noqon karaan ma la haysataan halka aayadda ma fahmaysaan wat waa tii ugu horeysay mafazan xadaaiqa mafazan mayna nakiraan xadaaiqana mubdelki iyo mubdelu minhugu labadaba nakiray noqon karaan adaba aayaddaasaa kuugu daliila macrifatayni bay noqon karaan laba macrifo mil annaasi waa man ya annaasi mayna al ku jirin mayna macrifayn mantuna mayna shardiyayn mayna macaarifta ku jirin macaarifta ku jirta wa mukhtalifatayni bay ahaanayaan laba iskhilaafsan shardi mayna isku mid noqdaan ka hore hadduu doono noqon karaa nakiro ka dambana muxuu noqon karaa macrifu noqon karaa milu ashahri iyo wa qitaalin wey ashahri oo mubdel minigi waa maxay waa marka kuusii faahfaahiniya wuxuu kuleeyahay ha kuluguna ha odhan ma ismama leeke isma waafaqsane ya war allah isuu kuleyahay sheekhu way iskhilaafi karaan waraabicu ka afraad iyo walkhamisu ka shanaad iyo wasaadisu ka lixaad bedelulidraabi bedelulidraab wey iyo wabedelulhaladi bedelka bedelulhaladka laydha wabedelunisyan iyo bedelka bedelunisyaanka la ydhaahda weeye wadalika tusaale ka qawlika odhahdaad iyo wixii lamid ku qawshid tasadaqtu waxaan sadaqadaystay bidirhamin dirham baan sadaqadaystay dinaarin dinaar baan sadaqadaystay fa haada almathalu ee tusaalihi muxtamilun wuxuu ixtimaalaa lian takuuna ina tahay adigu qad akhbarta mid ka warramay biannaka adigu tasadaqta inaad sadaqadaysatay bidirhamin dirham inaad sadaqadaysatay mid ka warramay inaad tahay uma cana waxa kuu muuqday laka adiga an tukhbira inaad ka waranto biannaka adigu tasadaqta inaad sadaqadaysatay bidinaarin dinaar inaad sadaqadaysatay markaa u fiirso labadiiba waad u qastida moogta ya kolkii hore waxaad ka warantay inaad sadaqadaysatay dinaar kadib waxa kuu muuqatay haddana inaad ka warantay inaad sadaqaysatay dinaarkii oo ka damba ya maxaad odhanaysaa bedelkan labadiba ilawaa uqastida waa bedelul idraab wey kii hore baad ka jeesanaysaa ka dambaad siinaysaa xukunkiita warkuma iyo wali an takuna inay tahay qad arata mid doonay alikhbaara waran bitasaduqi sadaqadaysi aad ka waranto bidinaari dinaar aad sadaqadaysatay fa sabaqa lisaanuku carabkaagii baa ila dirhamkaaga badiyey sheekhow wa haada kana bedelulhaladi wey bedelulhalad wey eeg maxaad doonaysa inaad ka warrantid inaad sadqadaysatay dinaarka dambe kadibna sabqalisaan baa kugu dhacayo dirhamkiinbu carabkii kaaga hor degdegay maxaa waa bedelul alad halkuu ka dhacay un carabkunbu ka dhacay ila waamad garanaysa waaan inaad sadqadaysatay inuu diinaar ahay sabqalisaanun baa kaa dhacay waayahay wahaada kana bedel alad dheh iyo walian takuunabaa suuragala inaad tahay qad aradta mid doonay alikhbaara waran bitasaduqi sadaqaday si aad waranto bidirhami dirham aad sadaqadaysato inaad dirham sadaqadaysato inaad ka warantid ayaa doontay falamaa nadaqta markaad ku hadashay bihi dirhamkii tabayana waxaa kuu cadaaday fasaadu dalika alqasdi qasadkaa aad samaystay inuu faasidba yahay baa kuu caddaatay halkaad ka garatay maskaxdaad caqligaad ka garatay wahaadaakana bedelunisyaani bedelunisyan baa mana kala caddayn imika bedeludiraabkii labadaba waad u qasaday bedelulqaladkiina ka dambaad doonaysay lakin sanqulisan baa kugu dhacay bedelunisyaankiina waxaad doonaysay ka dambe ya maxaad doonaysay inaad u qasaday dirhamka dirhamka dirhamka kadibna waxaa kuu cadaaday inuu qasadkan aad samayso inuu alad yahay oo halkeed ka ogaatay qalbigaad ka ogaatay bedlnisyan bukaasna noqday wa hada kana bedlnisyaani wey wa rubama ashkala bu sheekhu inuu ishkaal geliyaa la arkaa calaa kaiirin in fara badan oo min aalabati ardayda kamida alfarqu kala saarka bayna bedelayilkaladi wanisyaani bedelualadka iyo bedelnisyaanka farqiga udhexeeya arday badan inuu ishkaal geliyo oo ay ku dawahaan baa suuragela buyi waqad bayanahu laakin waan kuu cadaynay bu leya sheekhu arday waa ku daalin waan kuu cadeeyo waxaan ku yii bu yii bedelualad wuxuu ka dhacaa he waa carab bu bu yii bedelnisyaanna qalbigu ka dhaca wayuwadixu aydan wuu sii cadaynaya adeeg wayuwadixu aydan waxa kuusii cadaynayaba ana alkalada kaladku fi lisaani carabku ka dhaca toora tusaaluu kugu cadeeyo wuuu ku yiri saasaad uqasado tan dambana muxuu ku leeyah wuu kuusi cadeeyeybo ana alhalada haladku fi lisaan carabku ka dhaca isagu haladku wa nisyaanu nisyaankuna filjanaani dha sheekhow ya filjanaani qalbigu ka dhacay ama jinaan ka odhan malfarqu baynahuma jamcu jannatin janna jinaan soo ma laakiin janaan waa maxay waa qalbigii buu noqonaya alcadad kana waa cadadkii wey tawaabicdii way kudaysay sheekhow tawaabicdii way kudaysay waa cadadkii kan baabun ay haadakani baabun baab wey alcadadu cadadku min alaaatin saddex laga bilaabo ilaa tiscatin ilaa sagaal lagala gaadho yuanasu waa la dhidigeyn maca almudakeri ay maca almacduudibe macduudka miciisa la dhidigeyn macduudka almudakeri labta macduudka mudakerkaa waa loo dhidigeynayaa saddex ilaa sagaal inta udhaxaysa wa yudakaru waa la labayn cadadka maca almuanai ay maca almacduudi macduudka miciisa macduudka warkuma ado halaa ilaa tisca inta udhaxaysa macduudkaad tirinaysa hadduu mudakr yahay yuanaf macduudkaad tirinaysa hadduu muanaf yahay yudakr warkuma ado ha ku absaamin marka naxu sabca layaalin toddoba habeen buu ilahay sakiray iyo wa amaaniyata ayaami sakraha alayhim sabca layaalin wa amaaniyata ayaam xusuuman oo istaba jooga weliba maxalushaahidka ka qaado sabca layaalin mufradkii baa leegaya jamcan waxbaa raadin haddii halkan ku indagoodid dee fahmi maysid oo layaalintan waa side baad ohan waa layaalin mufradkeyga hore eeg sheekhow layaalin waa jamc mufradkeyga muxuu ah ya laylatkin bu ah soo ma dee sabcataada ka go oo muxuu noqonaya yudakaru macal muanasi de mana saxayn imika si fiican baad ufaantay la tahay wa thamaaniyata ayaamina ayaam waa jamciyo mufradkeyga muxuu ah yawm waa mudakar ma aha wa yuanahu maca almudakari ma haysatid aayadda qur-aanka kugu daliil wa kadalika saas oo kale weeyi alcasharatu casharadu xilima shardibaa iyada ku xidhan laakiin waa in lam turakaba hayraha ayrkeed haddii aan la tarkimin tiro kale haddii aan soo saarin iyaduna sano kale u soconaysaayo yuanahu maca almudakari wa yudakaru maca almuanahi waa haddii tiro kale aan la tarkimin amaa ma ismu cadadka amaa ma ismu cadadka duuna alaaati saddex ka hooseeya saddex maxaa ka yar itnaan iyo waaxid lade iyo wa faacilun faacil wasanka faacil wixii ku yimaada wadalika faacil wuxuu ku yimaadaa kathaliin oo kale weeyi wa raabicin oo kale weeyi facala qiyaasi qiyaaska ayuu ku socon daa'iman weligiiba muxuu ku soconayaaba guri weligiiba qiyaas marka eeg alfaadii saddex bay noqon maa yajri cala alqiyaasi daa'iman maa yajri calaa cagsi alqiyaasi daa'iman maa lahu xaalataan xaalatan yajri cala alqiyaas wa xaalatan yajri le calaa cagsi alqiyaas saddexaasaa loo qaybinaya wax ku soconaya cala alqiyaas waa maxay ya waa duna halaa faacil iyo duna halaa waxa ku soconaya calaa cagsi alqiyaas daa'imana waa min halaa ilaa tisca yudakaru maca almuanath wa yuanahu maca almudakar wax maa lahu xaalataanina oo taaratan yajri cala alqiyaas wa taaratan yajri cala cagsi alqiyaasna waa cashara cashari maxay noqonaysaa in lam turakab hayraha ya hayrulqiyaas bay ku socon haddee laakin la tarkiibiye maxay ku soconaysaa cala lqiyaas bay ku soconaysaa yudakaru maca almudakari wayuanahu maca almuanafi haye wa amaa maa ismu cadadka duuna alaaati saddex ka hooseeya wa faacilun iyo faacil wadalika faacilka haalidin iyo wa raabicin-ba weeye fa cala lqiyaasi ay fa yajri cala lqiyaasi dhe qiyaaskii buu ku socon daa'iman ifidaaimi weligiiba wayufradu mufrad baa laga dhigi faacilun faacil mufrad baa laga dhigi oo idaafo iyo wax kasta waa laga keliyeliyo mufradkaasaa lagu dayn ko aw yudaafu ama waa la idaafayn limaa cadad baa loo idaafayn ushtuqa laga soo jeexday minhu cadadka sow thali iminka wax meesha yaalo faacila ma dee meel baa laga keenay tiraa laga keenay soo ma tiradii laga keenayba ama loo tiirin laba sow ma aw limaa ama shay baa loo tiirin duunahu isaga ka hooseeya tira yada sii hooseysa ali maxaa ka hooseya itnaan soma raabicna maxaa ka hoseya alaata soma tira saa uga sii hooseysa loo idaafay saddex xaaladood soma aw yansibu ama wuxuu nasbinba maa duuno tirada ka hooseysu nasbinba waa mise xaaladood afar xaaladood buu faacil marka in la ifraadiyo iyo maaha in loo idaafeeyo tiradii laga soo jeexday haliu halaatatin la dha iyo maaha in loo idaafeeyo tira kasii hooseysa iyo maaha in lagu nasbiyo tiro kasii hooseysa intaba sharxu ku keeni doonaa insha alla so islama inoo fahmin qaybta guud ahaan waan fahnay la tahay cadadka maxaa loo qaybinayaa saddex maa yajri cala alqiyaas waa maxay waa waaxid iyo itnaan iyo faacil iyo maa yajri calaa cagsi alqiyaas daa'iman waa min halaatha ilaa tisca yudakar maca almu'anath wa yu'anath maca almudakar iyo maa lahu xaalataan taaratan yajri cala alqiyaas wa taaratan yajri calaa cagsi alqiyaas waa cashara cashara haddii aan la tarkiibin ayrkeed takunu halaae ilaa tisciinta udheayso kale lamid noqonaysa casiyas bay kusoco haddii la tarkiibiyan iya qiyaaskeygi ba kusoconaysa sarta faacil baa kuu timid afar xaalu leeyahay in la ifraadiyo mufradun lagu daayo in maahe loo tiiriyo tiradii laga soo jeexday in maahe loo tiriyo tiro ka hooseysa in maahe lagu nasbiyo tiro ka hooseysa manaba sida kaasoo iclam waxaad ogaataa ilahay ha ku ogeysiiye ana alfaad alcadadi cadadka alfaadiisu calaa alaaati aqsaami saddex qaybood bay qaybsantaa axaduhaa alaaada midkood maa qayb weeyi yajri soconaya huwa maagu daa'iman weligiiba cala lqiyaasi qiyaas buu ku soconaya fi tadkiiri labnimada wa taniii dhadignimada dhadignimada iyo taniitnimadaba wuu mutaabaqaynayade ila isagu waa cadad sooma macduudka la tirinaya hadduu mudaker yahay cadadkiina waxaad ka dhigi mudaker macduudka la tirinaya hadduu muanah yahay cadadkiina waxaad ka dhigi muanah war warku kuma dain fayudakr waa la labayni maca mudakri mudakrka maciisa wayuanatu waa la dhidigayni maca macduudi muanai macduudka muanaka la jirkiisa wahwa maagaa sidaa u soconaya alwaaxidu iyo wlithnaani weeyi iyo wamaa kii weeyi kaana ahaaday huwa maagu calaa siiqati faacil sartaa faacil siiqadiisa ahaaday taquulu waxaad ohan haddaba fi mudakri waxaad ohan waaxidun baad ohan rajulun waaxidun baad iska odhanaysa bal nin keliya timaad ma waaxidatu baad ohan waaxidun soo ma tirahdin dee waaxidkana qiyaaskiisa ku soconaya wthnan laba nin tilmaa rajulan soo ma de ithnaan bay noqonayan labay noqonayan wathanin baad oran nin keliya haddaad tilmaameysid maxaad oran eh, haddaad laba tilmaameysid maxaad oran thani baad oran haddaad saddex tilmaameysid maxaad oran thalith baad oran haddaad afar tilmaameysid maxaad oran raabic baad oran ilaa caashirine wantahi gaad ilaa caashirin ilaa toban gaad sheekh ilaa toban taasic thamin saabic saas baad wada sade qiyaaskiisu ku soconaya wa fi lmu'anathina waxaad oran waaxidatun ta u raaci de wathnatani laba gabdhood thaniyatun soodiga idha thalithatun maanad ohan raabicatun maanad ohan wantahi gaadha ilaa caashiratun ilaa toban ka gaadh halkaana marka kaasi muxuu ku soconaya qiyaasku ku soconaya yo yudakaru maca almudakari wa yu'anahu maca almu'anahi war kuwa cadiya ila tahay wathani qaybka labaad maa qayb weyi yijri soconaya calaa cagsi lqiyaasi qiyaaska dabagedigiisu ku soconaya siduu qiyaasku ahaa maaha oo qiyaasku muxuu ahaa yudakaru maca almudakar wa yu'anahu maca almu'anath cagsi same yudakaru maca almu'anath wa yu'anahu maca almudakar daa'ima weligiiba fayuanau waa la dhadigeynaya maca mudakri mudakrka maciisa wayudakr waa la labaynaya maca almaanati maanadka maciisa wahuwa maagaasi ahalaaatu waa saddexda wa tiscatu iyo sagaalka iyo wamaa baynahuma inta ka dhaxaysa taqulu waxaad ohanaysaa halaaatu rijaalin baad ohanaysa halaaatu rijaal saddex rag baad ohanaysa aye halaaatu rijaali sababtu waa maxay waxaad tirinaysaa waa maxay dee waa rajul kolkaa ta gelide wa halaahu niswatin saddex dumara maxaad tirinaysaa waa ismu jinsi nisba sooma ismu jinsi muna waa dumar de dumar ba ku dhacyeeln tada ka jartay alaasudhad qaala lahu tacala ilahi sarreeye wuxuu yihi sakhra waa sakhreehaa dabaysha ayaga dushooda sabca layaalin toddoba habeen iyo wahamaniya eh, sabca layaalin toddoba habeen iyo wathamaaniyata ayaamin toddoba maalmood xusuuman xaalo ay tahay istabajoog xidhiidh mutawaaliyaad ayiin maxalisheedka waad garanaysaan bay la tahay oo oh, layaalin jamcu laylatin sabca wataa laga jaray taadi waayo yudakaru maca almu'anath wa amaaniyata ayaamin yo ayaam waa jamcu yowm oo yu'anasu maca almudakr soo warkaasi nin nimu degin wa thaaliduka saddexaad maa weeyi maagoo lahu maaga xaalataani laba xaaladood ay sugnaadeen waa wax laba xaaladood leh waa wax laba xaaladood leh wa huwa maagaasi alcasharatu wey waa casharada fain isticmilad haddii la isticmaalo casharadii murakabatan xaalo ay tahay mid la istarkiibiyey oo tiro kale la saaray jarat way socon hiya casharadii haddii casharo tiro kale la saaro maxay samaynaysaa iyadu qiyaaskii ku soconaysaa lakin dhibtu waxay ka timaada tirada kale eeg tirada kalead mar iska eegeysaa macduudkii baad eegaya hadduu mudakr yahay yuanath hadduu muanath yahayna yudakr laakin cashara iyada he meesha yaalaad waafaqsiinaysaa war kuma caddo tirada kalea kaa khaldamid ila laba tirasa saarane ya fain isticmilad hadii la isticmaalo casharadii murakabatan xaalad ay tahay way socon calal qiyaasi bay ku socon taqulu waxaad oranaysaa alaaa cashara saddex iyo toban hadda u fiirso imika cabdan waa mahay mudakr alaaa maxaan ka dhignaa marka ta baan ku darana de yuanas maca mudakr soo ma casharana maxaan ka dhignaa ila tiraa la tarkiibiye qiyaaskay bay ku soconi tada ka daade tada ka daa laakin ha ku dhagafaan alaa cashara cabdan ha odhan ta hore iyada ilaasho ila wa cagsal qiyaaska iyadi ta dambana waa calal qiyaas markaa iyo iska kaa geli bitadkiiri baad ku odhani wa alaaata casharata marka cadad raggaa korka la tirinayo shinka waa laska kordhiga cashara waa laska dha cadad dumaro kale marka la tirinayana waa laska reeba cashrata waa laska dha wa halaaa cashrata saddex iyo toban amatan oo adoon hadda u fiirto tii hore maxaad ku samaysay tadi baad ka jartay maxaad uga jaraysaa yudakaru le maca almuanas casharana ta baad raacisay wa cala alqiyaaso yuanasu maca almuanas de weyan iyado warkuma caddo bitaniisi baad ku odhanaysaa wa in isticmilad hadii la isticmaalo casharadii hayra murakabatin mid aan lastarkibin xaalad ay tahay jarad way soconi casharadii calaa khilaaf qiyaasi bay ku soconi waynu soo barno qiyaaska sidaasi ka aanan bay ku soconaysa taqul waxaad odhanaysaa casharatu rijaalin waayo rijaal waa jamcu rajul yuanahu maca almudakar bitaniisi baad ku odhan wa cashru imain shiinka laska reeba wa cashru imain iyo toban addoomaa oo oo hablaa oo dumar ah tanna yudakaru ila ima waa jamcu amatin yudakaru maca lmuana bitakiri baad ku odhanaysaa ma kaana min alcadad calaa wasni faacilin bu halkan ka gelaya axkaamtiisi waclam waxaad ogaataa alla ku ogeysiiye ana liasmaai cadadi waclam waxaad ogaataa ana liasmaai lcadadi asmaaulcadadkii waxa u sugnaaday calaa wasni faacilin wasanka faacilkaa ku imanayay arbacu xaalaatin afar xaaladood way arbaca arbac xaalatin weya sheekhow arbac buu qoraya arbac weyan limaada lna ina lna ana tansib lsma wa tarfacu lkhabr minasan waclam waxaad ogaataa ana liasmaa lcadadi asmaa cadadka waxa u sugnaaday asmaa lcadadka calaa wasni faacil wasanka faacila ku soconaya arbaca xaalaatin afar xaaladood bay leeyihiin afar xaaladood buu yeelanaya isaga noo sharxaya wada maba adkaba ixdaahaa axwaasha midkood alifraadu alifraadu weeyi ifraad in la keli yeelo idaafa laga keli yeelaya taquulu waxaad odhani thanin baad odhan waa mid ku tilmaaman laba thaalithu baad odhan saddex waa mid ku tilmaaman saddex raabicun waa mid ku tilmaaman afar khaamisun waa mid ku tilmaaman shan markaa saasaad mufrad uga dhigi wa waa mid keliya oo mawsuufun ku tilmaaman bi hadi waa mid keliya waaxid waa maxay de waa mid keliya sifada kelinimuu ku tilmaaman yahay thanina waa maxay de waa laba oo sifada labanimay ku tilmaaman yihin wey thalina waa maxay waa saddexo dee tilmaantaa saddexnimay ku tilmaaman yihin weyan macnuhu iyo iska kaa gelin marka haddaad waaxid baqashid macnihiis waa maxay waa mid keliya oo tilmaanta kelinimo wata weeyaan somed famin macna eegina wa macnaahu macnihiisuna waxa weeyaan waaxidun waa mid waaxidkoo mawsuufun ku tilmaaman bi haadihi tan tan asifati ee tilmaanta ee kelinimada ade athaniyatu xaalada labaad an yudaafo waa in loo idaafeeyo ilaa ma cadad huwa faacilka mushtaqun minhu cadadka laga soo jeexday tiradii laga soo jeexday ila ali baa meesha yaalla ama waxa yaalla waaxid ama waxa yaalla thaani sooma tiradii laga soo jeexday ayaa loo tiirinaya fataqulu waxaad orani thaniy thnayni baad oran thaniy thnayni baad oran eeg thanin bu hama maxaad u tiirinaysaa un tiradii thani lagas keenay muxuu ah itnayn bay ahayd ma ali bu ah soo ma ali maxaa laga keenay ala soo ma alaaadii utayri haliu alaa raabic bu odyaalan soo ma maxaa laga soo qaatay arbaca soo ma raabic arbaca macnaha daba iska faan ha soconuna athaniyatu talabaad an yudaafa in loo idaafeeyo ilaa maa cadad huwa faacil mushtaqun laga soo jeexday minhu cadadka fataqulu waxaad odhanaysaa thaniya thnayni laba midkood thaniya saa macneeu wahaliu halaatin saddex midkood thaniya tnaini laba ka labeeyo ma saddex ka sadexeeyo ma thaliu halaatin saddex midkood raabicu arbacatin afar midkood isagaa kuu sheege wa macnaahu macnihiisu waxa weeye waaxidun waa mid oo min itnaini laba ka mid a fahan marka ha iska odhan thaniya tnaini laba ka labeeyo ma thaniya min itnain laba ka mid a wa waaxidun waa mid oo min halaahatin saddex ka mid a wa mid oo min arbacatin afar ka mid a fahamta maha qaala allahu ilaahay wuxuu yihi tacaala allah sarreeye id wakti xus akhraja ay akhrajahu ay saareen rasuulka aladiina kuwii kafaruu gaaloobay thaniya tnayni laba xaalada u yahay isagii abubakar bande thaniya tnayni laba midkood xaalada u yahay warku ma caddo waaya wa qaala macnaheeguu ku barayade waa meelahaas ka adadag wa qaala lahu tacala ilaahay sareeye wuxuu yidhi laqad kafara dhab ahan waxa gaaloobay alladiina kuwii qaaluu yidhi ina allaha ilaahay haaliu alaaatin saddex midkood weeyi kuwa yidhi way gaaloobeen haaliu alaa saddex midkood weeyi athaaliatu xaalada saddexaad an yudaafa wa in la idaafeeyo an yudaafa waa in la idaafeeyo ilaa ma cadad waa in loo idaafeeyo duunihii isaga ka hooseeya isaga ka muxuu ku qoray ah, duunahu waan ku idhahda waa darafnimo an yudaaf waa in loo idaafeeyo ilaa maa cada duunahu ka hooseeya tirada kasii hooseysa ayaa tiradan hadda taagan tiradii kasii hooseysa aduu idaafay ka qawlika waa odhahda adiyo wixii lamid aad tidhahdid thalithu thnayni ah. thalithu ithnayn marka eg thalith ma isaga waa saddex ma maxaa ka hooseeyey ithnain oo laba ma thalithu thnayni a ah, laba mid saddex ka dhigaya wey thalithu thnayni laba mid saddex ka dhigaya wa raabicu halaathatin saddex mid afar ka dhigaya wa khaamisu arbacatin afar mid shan ka dhigaya hadda bimacnaa jaacil baa laga laqmaynaya iska ilaali sheekhow <laughs> an yudaafa in loo idaafeeyo ilaa maa cadad duunahu ka hooseeya ka qawlika waa odhahdaadiyo wixii lamid aad tidhahdid thalithu naf ahaantiisa marka loo geeyo saddex buu noqonaya wyan macnuhu haliu inaini laba mid saddex ka dhigaya waraabicu halaatin saddex mid afar ka dhigaya wakhaamisu arbacatin afar mid shan ka dhigaya ah. wa macnaahu macnihiisu waxa weeye haba xaman wuu ka hortaalahay jaacilu inaini laba ayuu ka yeelayaa binafsihi naftiisa marka loo geeyo alaatatan saddex marka isaga lagu daro laba meesha si yelmuna saddex noqonin marka kolkaa macnee lagu dha haliu inain maxaad ohan laba mid saddex ka dhigaya marka loo geeyo saddex bay noqonaya wjaacil alaaati saddexda mid ka yeelaya binafsihi naftiisa arbacatan afar qaala lahu tacaala ilaahay sareeye wuxuu yidhi maa yakunu ma sugnaado waa kaanadee taamada ayada moogtahay mintana waa iska siliya tawkiid maa yakunu ma sugnaado min najwa alaatatin saddex foqood ma sugnaado ilaa huwa rabbi raabicuhum ka afar ka dhigayo wey ilahay baa afar ku a walaa khamsatin ay wamaa yakunu ma sugnaado min najwa khamsatin shan foqoodna oo shan meel kuma wada sheekaystaan ilaa huwa allah saadisumka lix ka dhigay wey ilahay baa li ku aday saxiix walala jumladuna xaala iska noqon kaasina waa xaaladii saddexaad araabicatu xaalada afraad an yansiba waa inuu nasbiyo faacil weeye maa tiro duunahu ka hoos tirada ka hooseysa lagu nasbinayaaba fataqulu waxaad ohanaysaa raabicun raabicun halaaatan raabicun waa mid afar ka dhigaya halaaatan saddex bitanwiini raabicin raabic tanwiinteedaad ku odhan wa nasbi alaaatin iyo alaaatin kordhigeega markaas alaaatin yaa kordhigay raabic baa kordhigay de oo faacil ah kamaa taquulu sidaadoo odhan jaacilun mid ka yeelayo weeyi ahalaaata saddexda arbacatan afar mid ka yeelaya de sidaad jaacil saa ugu kordhigi lahayd ayaa sarta faacila meesha taale cadadka ana sida ad ugu kordhigi tiradii ka hooseysay walaa yajuusu ma banaano milu dalika nasbahan oo kale kuma banaano fi lmustacmalika la isticmaalay maca maa cadad mici ushtuqa laga soo jeexday minhu cadadka khilaafan qulnaa saasaan idhi bu yihi sheekhu khilaafanay mukhaalifiina xaalan ku khilaafayno lilahbashi ahbashan ku khilaafayno wathaclabin iyo thaclab arrintaa waan ku khilaafaynaa almamnuuc min asarfi waa maalin sarfi u yar dheeryahay laakin xaggii hore iyo kutubta horead ku barato laqmun buu kaaga baahan yahay wax adag male halkaasaan kudiinayna insha allah wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka watuubu ilayk